yar tahay wax xugum ku xidhan ma jiro fain qumma haddii la daruureeyo la daboolo oo aaggii bishu ka soo baxaysa ama ka bilanaysay ay daruur isku dahaadho isku qariso falyukmal hala dhamaystiro alaaiina soddon beri hala dhammaystiro maalmood hadduu shacbaan yahay iyo hadduu ramadaan yahayba intaynan markaa gudagelin cashirka ee caawa waxaan baraarujinaynaa masaladii ku saabsanayd xadiidkii ummuna umu salama iyo uhri xadiikiisii kii jaabirba ee tilmaamayay nabigu inuu ka dhaartay dumarkiisa muddo bil ah kadibna labaataniyo sagaal maalmood markay dhammaadeen uu nabigu reerkiisii iyo gurigiisii booqday bishuna nabigu uhi waa labaatan iyo sagaal markaynu cashirka marayna waxaynu tilmaanay in laba qaab uu nabigu ku ogaan karo inay bishu labaatan tahay oo soddon aysan ku dhammaanayn in loo waxyooday oo waxyuu ku ogaaday iyo in uu nabigu ku xambaaray calaa aqali maa yaqacu calayhi ismu shahri oo labaatan iyo sagaal beri ah labadaa ixtimaalbu waynu sheegnay ee ixtimaalka hore oo ah inuu nabigu waxyu ku ogaaday ayaa xadiid tilmaamayo xadiid ibni cabaas baynu ku maray fii sunan ibni maaja cafwan fii sunan nasa'i min xadiid ibni cabaas cinda الnasa'i fi الsuqra wa fi اlkubra wakadalika axmed fi musnadi wاطayaalisi wاطabrani wakadalika aلطaxaawi fi sharxi macaani اlaahaar xadiidkaas marka inuu xasan yahay ama saxiixayna baa loo badan yahay oo markay bishii labaatan iyo sagaal ay marayso oo casar la marayo ayuu nabigu jibriil u yimid markaasuu uhi ya muxamed ina shahra tiscun waishruun ya muxamed ina shahra tiscun waishruun dayaa almaqdisina xadiidka wuu xoojiya marka xadiidkaasa marka wuxuu rajaxaya haddii labada dhaarood ay isku mid yihiin nabi maxamed ba xaasiskiisa ka dhaartay bil labaataniyo markay maraysu jibriil yimid oo ku yidhi nebi maxamedow bishu waa labaataniyo sagaale soddon ku talagal marka bil labaadoo nabigu xaasisku ka dhaartayna lama sheegin oon bishaa oon ka ahayn marka inay qisadu qisada aanu tahay ku daynaynaa oo labada ixtimaal midka hore waxyigaa ayaan rajaxaynaa hadda waxaa kaloo ku jira xadiidka asaga oo laga faa'iidaya oo asna muhiim jiddanah haddii bisha lagu ogaado bikhabari macsuub bisha dhalashadeedii iyo dhammaashaheedii iyo inay labaatan iyo sagaal tahay iyo inay sodon buuxa tahay haddii lagu ogaado waxyi iyo khabaru macsuum ka malakin warasuulin waxaa weeye laa cibrata liru'ya marka iyadaa ah lirooya xukumka waxaa aragti loogu xidhay qaab kaloo inagu aan ku ogaan karro bisha belashadeedii iyo dhammaashaheedii ma jirin oon ka ayn aragti iyo inaan tiro dhammaystiro haddii laakiin waxii lagu ogaado meesha hawshu waa ka baxday waxaa ii soo raca masaladii xadiidkii kurayb mawla ibni cabaas ama mawla umlfadl umulfadli ku saabsanaa eeaynu soo maray xadiidkaasi marka lasoo gebagabeeyo dhowr iyo toban qaab ayay wadaadduhu oga hadlaan xadiidka macnihiisa iyo dilaaladiisa marka la soo gaabiyo laba cilo ayaa ugu xoog badan inaan la deliishan karin oon loo deliishan karin masalada ah ikhtilaafu lmataalic fi lhilaal aan loo deliishan karin midda eh, eh, wejka koobaad ama cilada koobaad waxaa weeye waxaa masalatu ijmaac cinda alusuuliyiin daliilku hadduu ixtimaal galo annahu laa yusadallu bihi alاxtimaalu ida dakhala اddaliil addaliil hadduu marka madluul uu galo maxalka ama uu galo falka ama suurada markaasaan la daliishanaynin marka ixtimaalku hadduu galo ana alixtimaala ay almusaawi aw almuqaawim ida dakhala اdaliila baطla bihi اlاstidlaal baa la yidhaahdaa culummadoo dhanna way isku maandhaafeen xadiidkan waa kii yidhi ibn cabaas ku soomi mayno cafan ku afuri mayno aragtida reer shaam soomkiisa walaa adiga kuray bee arkay warkaada dan waxba ka soo qaadi mayno maxaa jira sidaasuu suubanuhuna faray wuxuu ka wado waa lagu wareeray xadiid kaloo ah fasirana lama hayo meel kaloo isagu ku caddeeyana lama hayo riwaaya cinda albayhaqi wa hayrihi ayaa waxay tidhi wuxuu nabiguna faray inaan ku afuro aragtidiisa kuna soonno aragtidiisa bisha aragtida inaan ku soonno aragtina aan ku afuro xataa riwaayada haddii mufasiro laga dhigo ixtimaalka iyadaa caddaynaysa la yidhaahdo laftirkooda ishkaal kale kordhinaysa oo ijmac bay khilaafsanta in adiga aragtidaada keliya wax ku xidhan yahay ma jirto muslimiinta aragtidooda barh qayb ka mida ah inagu filan biijmac اlmuslimiin ru'yatu kulli shaksin ruux walba inuu iskii u arko ama koox walba iskeed u aragto ama tuulo walba iyo qaryo kasta ay gooni u aragto shardi ma aha wax ku xidhanna ma jiro biijmaaci ahli اlqibla waana ijmac maqtuuca ah. kitaabkiiyo sunnaduna khilaafaya alkitaabu wasunna waاlijmac waxay tuseen muslimiinta qayb kamida ama badhkood aragtidooda wax ku xidhan yahay kulligoonoo dhan inaan aragna shardi ma aha mid walba iskii inuu arkana shardi ma aha idan xadiidku waa mushkil dalaaladiisuna ma caddo dhan walboo loo dhigaba ixtimaal baa ku jira marka fii madluulihi wa muraadihi wa macnaahu wاlاxtimaalu ida dakhala اdaliila baطla bihi اlاstidlaal ixtimaalka aan dalaalada istidlaalka burino waa midka maxalulxukmiga gala laakiin daliilka qudhigiisa hadduu galo yabطulu bihi اlاstidlaal middaa waa in lagu baraarugo ixtimaalka laga hadlayna waa ixtimaal muqaawima ama raajix ah ciladaas marka waa cillo bannaanka taal waxaa kaloo marka meesha yaalla tarku اlculamaaءi wاlfuqahaaءi wa fuqahaءi اlxadiiثi alcamala bihi fuqahaءu اlxadiiث a'ima alkibaar baa ka tegey ku dhaqanka xadiidkaani axmed baan qaadanin shaafici baan qaadanin maalik baan qaadanin abu xaniif baan qaadanin layt bnu sacd a'immadoo dhan baa ka tegey madaahibta culummo ka midoo aan mujtahidiin mutlaqiin ahay ama asxaabuulmadaahib aan ahayn iyo ru'yo mustaqilla ah waa laga yaabaa inay qaataan ka wujuuhin cinda shaaficiy laakiin aima alkibaar fuqahaau alxadii xadiidkan waa ka tageen maxayna oga tageen liqadiyatin fiihi ma cadda macnihiisu badalaysibaan cadday kurayb baana la tafarudo sidaa xadiidka ku wariyay labada arimood baa ugu muhiimsan marka xadiidku xadiid la qaadan kara ma ah u soo laabanna masaladii xalay aanu baraarujinnay waad badankeeda un yarun baan ka taabanaynaa wakhtiga waa inaga soo sheegnay wakhtigu waa laba qaybood wakhti caam ah oo guud oo maalin iyo bil iyo sanooda kole ah iyo wakhti khaas ah oo ku xidhan xilli mucayan ah wakhtiga guud hadduu maalin yahay quruub iyo shuruuq buu ku xidhan yahay dunida meel ka mida ah hadduu qaraxdu u dhacdo maalinkii hore waa tagay ku kalaa bilowday gabalka hadduu dhaco maalinka talaadada ah arbaca bilaabatay adduunkao dhan arbaca u bilaabatay khamiis baa u bilaabatay jumca u bilowday wuxuu xugmay maalinka bicayni ku xidhnaa waa bilaabanaya haddaad haweenaydaada ku tidhaahdo heblaay arbaca marka la gaadho waad iga furan tahay adduunka meesha ugu horaysay arbacay ka gashay ku furmaysa warka inaad fahanteen baylata nadar baad gasho waxaad tidhi arbacan soomaya lanna xukumkan waa xukum yoomka ku xidhan yoomkuna wuxuu ku bilowdaa biquruubi الshams wuxuuna ku dhammaadaa biطuluuci الshams idan wakhtiga caamkaa ah, ikhtilaafu lmaطaalic shuqul kuma laha haddii talaaq lagu xidho iyo haddii nadar iyo shardi lagu xidho iyo haddii dayn lagu xidho goormaa dayntan kugu lahaa aad waxaan ku siinayaa maanta soo ma aha talaadahaa talaadada kalaan ku siinaya gabbalka isniinaad markuu dhaco waxaan xaq u leeya inaan cubbido kuu budoon ku dhaho soo soco lacagtaydi talaado wey haddee hadda inay tiraadeen ta maraykan weli tiraada lama gaadhin aday kuu taallaa leanna waa xukun ku xidhan yoomka yoomkuna meeshuu adduunka ka bilowda adduunko dhan yoom buu yahay ha la hor gaadho taasi marka wakhtiga bishuna waa sidaasoo kale bishuna waa sidaasoo kale sanadkuna waa sidaasoo kale wakhtiga caam baa la yidhaahdaa isagu waa maxay waxaa kutusaad ku fahmaysaa bishu markay bilato adduunkao dhan bay u bilatay bil labaad adiga kuu bilan mayso innaga afrika joogna bil labaad inoo bilan mayso ta amerika ka bilatay ama astraaliya ka bilatay iyo midda bariga soomaaliya ka bilatay iyo geeska afrika isku mid wey haddii annaga nooma bilan bishii tagtay socota iyadoo hal mar bay bilataa hore u dhaqaaqday maalin labaad baa la gelaya ramadaan haduu labaatan iyo sagaal ku dhamaadana sideed labaatan baad ugu soontay oo dadnagaa dhammaaninka ayada leanno shay soo noqnoqonaya ma aha shay cusboonaanaya hal marbu buu bishaa waana dhammaadaa lianna shahrigu waa maxay waa waqtiga bayna hilaalay ashahru luqatan wa sharcan wa xisan waa muddada u dhaxaysa laba bilood laba bilasho shahri maxaa la yadhaa bishaa bilan doonta iyo tii horaa bilatay inta u dhaxaysa muddadaa labaatan iyo sagaalka ugu yar u badnaanna noqota soddonka ayaa bil la yidhaahdaa adduunka hal mar bay dhalataa mana soo noqonayso oo dhihi maysa maanta ii bilatay maanta adiga kuu bilatay waa maalinka labaad ee bisha socota bishu tagtay saa darteed baad fashilmi doontaa markay toobantoy labaataniyo sagaal ku dhammaato waxaa imanaysa inaad hee siddeed soonto wakhtiga caamka saasuu kaga duwan waxyaabaha kale wakhtiga khaaska ah ee ku xidhan loolka ama khutuudulcardi ku xidhan waa kala duwan yahay duhurka adigu kuu galamay mid cusub baa ii gelhay way kala duwan tahay bishoo kale ma aha innaga reer waxaan tukannaa matalan inoo galaa duhur labayo tobanka iyo soddon reer muqdisho galo an saac iyo bar ama lix saaba u galo adu waxaad dhihi warree muqdisho way tukadeen tuka haddaa waxaan dhib maayo duhurkayga lama gaadhin maxaa yeelay zawaalkayga weli lama gaadhin waa wakhtigii khaaska ahaa aniga zawaal cusub baa ii balla adigu wuxuu kuu soo bilowday mar hore qolyaha laba saxa kadib zawaalku u bilaabanaya nin walba zawaal cusub baa u galahaya yatakarar wakhtiga khaaska yatakarar yatajadad ama wakhtiga caamka laa yacuud walaa yatajadad hal mar buu ku maraya adduunku dhan u galahaya waa inaad kala fahantaan siday salaaduhu u kala duwan yihiin aqoon darro inaad tirasid salaaduhu biluhu isku mid ma aha awqaatu الsalawaat iyo awqaatu اlifطaar iyo ghuruub الshamsi wa طuluucaha isku baab ma aha maxaa yeele nin walba wuxuu u galahayaa kuwa soddon kaloo horeeya kuwa shan iyo toban kaloo horeeya kolba sidii loo jiro xagga bariga qoraxdii u soo boodaa shuruuqana waxaa ku horeeya dadka bari xagga qoraxda inaga xidha huruubkuna wuxuu ku dambeeyaa dadka galbeedka jira ila qoxo safar bay ku jirtaaye diyaarada waxaa marka la kiciyo qoraxdii sii dhacsad ka daba tegaysa duhur baa laga intaad duusho oo xaggay u socoto qoraxda ka daba tagto inay barqin kuu noqoto barqin waad ka daba tegi haddaad xaggeeda u duushana waay ka timaad u damartood bari u duushana galbeed baad tegi adoo barqana jooga haddaad duushooda aaddo meeshii gawa ka bariyey fajar bay kuu noqonaysa ay daaraddu dheeranaysa hawsha inaad fahantaan baylata haddaad dama martana habeen baad aadi haddaad hor orodana subax baad aadaysa ee barqin idan wakhtigay khaaska ah asagu yatajadad oo yatakarar nin walba mar bu u galahayaa maxaa yeele zawaalkaada haddaa la jooga zawaalka reer muqdishona wuxuu galay waa hore saasay ku soconaysaa kaa khaaska ayuusan idinkaga khaldamin oo sheekhumaa afurtiba qoraxda wataani wal iima dhicin baad dhihi oo mar laga afuray meel heble waxay ga galeen iyagu loogu xidhay wayna wayna dhacday duhur maxaa lagu xidhay zawaal inay qoraxdu ka weecato bartamaha cirka wayna la helay nin walba sababkii xukunka lagu xidhay markuu arko ayuu tukan oo soomi cafan iyuu tukan oo afuraya laakiin ramadaan maxaa lagu xidhay aragti in la arko waan la arkay maxaad sugaysaa ka jawaab ree muqdisho way tukadeen duhurkii tukaanku idhi waxaa le anigu maxaa laygu xidha azawaal zawaalkiina weli lama gaadhin ninkaasna zawaalkiisii waa la gaadhay ayb kan maakin maxaa la yidhi suumuu liru'yatihi wafturuu liru'yati oo laga wado biijmaaci اlmuslimiin muslimiinta qayb ka mida inay arkaan oysan shardi ahayn nin walba inuu arko ama tuulo walba laga arko biijmac muslimiin hadaba bishii hadduu adduunka meel kamida laga arkay xukunku nabiga kugu xidho wuu ku salaaxayaaye maxaad iskaga riixday ka jawaab adugu ogama qiyaas qaadan kartid he wakhtigii khaaska ahaa inaad fahantaan waa muhiim jiddan farqiga u dhexeeya wakhtiga khaaska iyo wakhtiga caamka ah lianna alcaama la yatajadad hor uu soconaya wuu tegaya midka khaaska nin walba mar buu maraya markaasay waajibkiisi taabanaya aniga zawaalkaygii mar baa la gaadhi quruubu shamsigii mar baa la gaadhi uluuculfajrigii mar baa la gaadhi adna waad iga horraysaan waad iga dambaysaa isku baab ma nihin amaa bishaani wakhti caama weeye kasanati walyowmi hal mar buu galaa mana soo noqonay horuu gudbahaya laakiin zawaalku waa boqol zawaal buu noqonaya malyuun zawaari u noqdaa laga yaabaa dadku meelahay kala joogaan laakiin bishu waa shahrun waaxid walahu ayaamun macduuda hadduu ku marana ma soo noqdo teg maalin labaad baa bilaaban mid saddexaad ramadaan shan buu maraya adiguna labuu kuu maraya ama saddex buu kuu marayo adduunka meel ka mida ah haddii laga arkana nabigu wuxuu yidhi in lagu soomo liru'yati waa la arkay adigu maxaad tugaysa qur-aankuna muxuu ku yidhi hahida huna macaani badan baa lagu xambaara cinda ahli tafsiir wa asaxu tafaasiirna faman calima tafaasiirta kaleo dhan waxaa ku jira maxduur iyo ishkaal baa ku imanay laakiin faman shahida minkum الshahra falyasumhu haddaad ku fasirto ninkii ogaada bishii inay dhalatay ramadaan ha soomo laa ishkaala fiih wahuwa asaxu tafaasiir warkaa inaad bishii ninkii ogaaday adoo halka nairobi fadhiyo oo weliba indhaha taagay oo xeebta bambaaso fiirinay oo dhadhaab wacnay oo dhoobley ilaa rees casayr ree cergaaba wacna iyo qardho yaa arki weynay waxaa leey waxaa laga arkay maleysiya hindiya asturaaliya faman shahida minkum shahra matamise maaha faman calim waad ogaata maxaad sugaysaa maxaad sugaysaa nabi maxamed oo sooman oo xilli casar la mar hayaa l bisha annagaa xalay aragnay wuu afur suubano alayh isalaat wasalaam berri ciidu soo dareere buui yacni wax lagu xidhay aragtiduna muslimiinta qayb kamida ah kugu filan bilijmaac adduunko dhanoo bishu waxay u gashaa hal mar mana soo noqoto wakhti caama sidaa wax u fahmaa caamadan la lugooyey ee wadaadda ijtihaaday aragtidoodii ku fasahaaday iska ilaaliya hagdan waxay tagtaa dee reekenyo hebel maxaa warkiisa laga dhegaysan he kabaandhaba ma lehe warkaa ma haysaa aagihii aagii soomaalida soo qaxday ayaa wadaad somaali reer soomaaliya yaa arkay bishoo sheega markaasle kabaandha ma lehe maya waxba laga dhegaysan mayaa ley baashi siyaasad bay noqotay siyaasad bay noqotay lagu ciyaar waxaa dhacday inay kala soomaan oy kala ciidaan madheera iyo baled xaaw ama buulaxa waxaa u taqaanaan ma aragti ma tagtee waa hal magaalo boodharka iyo kastamka madheera iyo meesha askariga soomaaliga u taageen baled xaaw waxaa u dhexeeya dembi haddaan iska ilaaliyo halkan iyo masaajidka alhidaaya mise waa ka yartaayo waaba ka yartaa baa igu dambaysa inaan weerara laga yaaba waaba is arkahaya waa albaabkaas shariikoo kale haddana magaalo way isgaadhaan u malay waagaad waa labaatan iyo dhowr sano ka hor hadda wayba isgaadhay reemadheero goori bay u soomi reebeled xaawanoo goori wuxuma siyaasad baa mise waa diin ma gobolaysigii sykes biko baa inaa xukumo mise diin baynu ka hadlaynaa muslimiintu adduunka meeshay joogaanba bisha meesha laga arko waa in lagu soomo haddii kale waxaad khilaafaysaa kitaab allahi wa sunnata rasuuli wa ijmac almuslimiin khilaafkaadu marka inuu lagu curdaaro ijtihaadiyaad iyo khilaafiyaad kale waa laga yaaba laakiin adugu meesha si fiican ooga fiirso fahanna farqiga u dhexeeya wakhtiga khaaska iyo wakhtiga caamka qolyaa iskaga qays qaata wararkaasa haysta shay soo noqnoqonaya oo qorax ku xidhan iyo shay aan soo noqnoqonaynoo bil ku xidhan bay isku khaldahayaan hawsha aad kala fahma inta aan kaga tago maslo ay soo noqnoqon doontaa ramadaan markuu yimaadana kolle hadan laga burmi doonaaye bal cashirkayga haddaan iska wado xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana maxamed fudayn can xusayn maxamed fudayn ibnu khaswaan adabbi can xusayn bn cabdiraxmaan asulami can camr bn murat alhamdani can abibaktari saciid bn fayruus qaala wuxuu uhi wadaadka aai reer bani ia wey qaala wuxuu uhi wadaadka taabiciga raggii lagu dilay yowm ljamaajime fuqaadae taabiciinta ah wey ninkan abalbakhtari uu xajaaj iyo reer bani umaya ay dileen fuqaday laayeen bay ku jira qaala wuxuu uhi wadaadkaasi kharajna waanu baxnay min alkuufa kuufay ka baxeen rajna min اkuf lilcumra cumraan u baxnay kuufaanu ka baxnay cumraan u baxnay falama nazlna markaanu degnoon ku furannay bibaطni nahlata meesha nakhlale nakhladu marka waa meel maka u dhow meel maka u dhow weeye oo bari maka ka xigta bariga maka wey haddana madiiq baa la yidhahdaa waxaa hadda loo yaqaana almadiiq bay ree maka u yaqaanaa almadiiq falama nazalna markaanu ku degnay oon ku furannay bibaطni nakhlata meesha la yidhaahdo qaala wuxuu ihi taabiciga taraa ayna alhilaala bisha ramadaan baanu fifirin oon doondoonnay ay takalafna ru'ya inaan aragno bal fiiriya hadda meeshay ka dhalan jirta faqaala bacdu اlqowmi waan aragnay bui ishi baan bab ku sinay ramadaan faqaala bacdu اlqowm muslimiinta barkood waxay yidhaahdeen huwa ibnu alaa waa saddex habeen waa habeen saddexaad bashow waaba bishu weyna intay la egta wa qaala bacdu اlqowm huwa ibnu leylatayn nimanna waxay dhaheen maya waa laba habeen waa bil labo iyo maya waa bil saddex qaala wuxuu idhi falaqiina bna cabaas baan la kulannay faqulna waxaanu ku ihi inaa ra'ayna alhilaal bishi baanu aragnay faqaala bacdu اlqowmi huwa ibnu alaain waa bilsaddex waqaala bacdu اlqowmi huwa ibnu leylatayni waa bilabo faqaala wuxuu ihi ayu leylatin ra'aytumuuh warka intaad iska daysaan bisha habeenkeed aragteen faqulnaa waxaanu ku nidhi laylata kada wakada habeenka maalihiblaan aragnay habeenkii kaasiga kaasaa baanu aragnay faqaala wuxuu hi ina rasul sal sm rasuulka ilaahay qaala wuxuu idhi ina allaha maddahu wuxuu ku ama maddahu wuxuu u weyneeyey u taagay liru'yati aragti in la arka darteed fa huwa hilaalki aad aragteen bishaad aragteen lilaylatin ra'aytumuuhu lileylatin habeen bu aad ra'aytumuad aragta habeenkaad aragteen bishii dhalatay weeye bil labana ma ahayn bil saddexna ma ahayn maddahuba hadda meeshan dhigan madda iyo amadaba waa la madda oo ulaai ah iyo amado oo rubaaciba waa yimaadaan wuxuuna u badan yahay amada in la ahriyo in allaha amadahu la min xayu luqa sidaasaa badan qur-aankuna wuu kala qaado hadduu shaygu khayr yahayna hadduu khayr yahayna eh, ama daal la isticmaala haduu shaygu shar yahayna mad qur-aanku isticmaala wuuna kala duwaa amdadtu fi lkhayri baadihii meesha aad odhanayso madadtu fi shari madadtu fi shar shar baan ku taakuleeyey ama ku taageeray ama aan si ku xoojiyey iyo khayr baan u kordhiyey ama ku biiriyey way kala duwanyihin inamaa numidhum bihi min maalin wabanumidhum ay amadaal laga keen waa ujeedaan amdadnaahum bifaakihati wamdadnaahum bifaakihatin qur-aanka xagga kale agga agga ii sheegay sharka maxaa ku yimid wanumiduhum fii طuqyaanihim waikhwaanuhum yamuduunahum yumiduunahum yumilya yada la godo in la kordhobo iyo in la godo waxaa loo badan yahay qiraa'adu in la kordhabaa loo badan yahay yamuduunahum la yidhaahdo yumiduunahumna waa la qira'a sabciya naafic inuu akhriyaan filahaya ayib marka hadda maddah waa dileeda waa waa kii ulaaiga amadahuna way iman doontaa way iman doontaa maddahu ilaahay baa madaleeyey oo min almuddaa wadaaddahay ku fasira ilaahay bisha wuxuu madal inooga dhigay oo ku asteeyey aragti uun wax ku xidhan ma jiro weynida iyo yaraanta ee aragti wax ku qiyaasta waxna ku goosto oo ku sooma macnahaasuu ka wada suubanu haddii amadahu la yidhaahdana ilaahay baa weyneeyo oo kordhiye wey si loo arko bisha waxa loo afuufay ee loo weyneeyey isha inaad la heshaan baa laga rabay oo tabcan waa aragta axaadiid baana ku timid aakhiru zamaanka calaamadkiisa waxaa ka mida bisha oo weynaatoo la afuufo intifaaqu alahilla ilaa la yidhahda bisha xalay bilatay show waa bil saddex weeye bil laba wey ma dhici karta inay bishan caawa bilatay la yidhahdo hadda waa ku murantaan oo artay intay leegyihiin biluhu markay dhalanhayaan xadana abu bakr bn abi shaybata qaala xadana gundar muxamed can shucb xajaaj waxadana muana bashaar qaala xadana xamd jacfar gundar akhbarna shucba can camr murat alamdani qaal samictu abalbakhtariya ninkii hore marka camr mura ahaa horaan xusayn ibn cabdiraxmaan baa ka qadanaya marka haddana baa ka aadanaya shucba marka ka qaadanaya qaala wuxuu idhi ramadaan ramadaan baan noo bishay ama bishiisa aanu aragnay wa naxnu bidaati cirqin annagoo joogna daatu cirqi meesha la oo miiqaadkii ree reer ciraaq ah yani markaa daatu nakhli bay u dhowda waa isu dhow yihiin faarsalnaa rajul baanu diray ilabna cabbaas u diray yasalu asagoo inuu weydiiyo darteed hawsha ayada ah faqaal ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi sal ly slam ina allaha alla weyne qad amadahu wuxuu u ama amada wuxuu u weyneeyo u afuufay in la arka darteedo la weyneeyo e, cafwan isha la helo fain uqmiya calaykum haddii laakiin laydinka dabalood arki weydaan faakmilu lciddata tirada shacbaan buuxsha wixii ka dambeeyana sooma marka min alamad baa laga keenay iyo min alimtidaad labadaa mid un weeye ama imtidaad ka keena ama meelamad oo madalayn ka keena ama weynayn iyo xoojin ka dhiga labada macnoba isdiidi maayaan waxaana fiican midka muddada ah midka muddada ah ayaa hadda siyaaqa ku wanaagsan baabu bayaani macnaa qowlihii shahraa ciidin laa yanqusaan macnuhu ibn cabaas ka hadlay in bisha ramadaan lagu xidhay aragti ama tiradoo la dhammaystiro waa masale ijmaaciya muran ma lah shahraa ciidin laa yanqusaan laba biloodoo bilo ciideed ah isma dhimaan shahra ciidin la yanqusa isma dhimaan xagga ajarka ama xagga tirada bisha ramadaan iyo iyo dulxija loo jeeda idan ramadaan ciid ma aha ramadaan ciid ma aha maxaa ciid loo yidhi liqurbihi min alciid bay wadaadaha qaarkood leeyihin sida eh, salaada maqrib loo yidhi waa witirka maalinta witru nahaar waxaan la ogyahay salaada maqrib waa salaad leyliya jahriya waa salaad habeen qiraada lala jara salaada maqrib laakiin maadaama bacda quruubi shamsi ay timaado maalinkan ay la cidhbiso oo isku deris la tahay saasaa loo yidhi salaatu lmaqhribi waa witru nahaar bisha ramadaanna ciid waxaa loo yidhi markay dhammaato ciid baa salaaxaysa oo ku dheggan liqurbiha min alciid amaa dulxija iyadada waa ciid xaqiiqa ah weeye xadaثna yaحya بن yaحyى qال أhbarnii يزيid بن زurayc التmimi الbsri can khالد الxذا khالد بن mهrاn can cabdالرحمن أbi bakrةa can abi abi abu bakr نufع بن الxاriث radي الlah tacالى canه can النabiyi slى الlah عalيه وsلم qaal شhahra ciidin laba biloodoo ciideed la yanqusaamni isma dhimaan ramadaanu wadulxija waa ramadaan iyo bisha carafo xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana muctamir bnu sulaymaan can isxaaq ibnu suwayd alcadawi isxaaq ibnu suwayd ibnu hubayrat alcadawi albasri waa nin iqa ah nin iqa ilaa annahu rumiya binasbi inuu cali necbaaba la sheegaa laa uxibu caliyan ayuu odhan jiray saa darteed muslim iyo bukhaari ba xadiidkanay ka wariyaan maqruunan maqruunan wadaad kale khaalid bay ku laadhaayeen waa aragtaa khaalid alxadaa khaalid mihraan alxadaa bay ku laadheen waa taabici sahiira ninkaas isxaaq ibnu suwayd ah ibnu cumar buu arkay isagoo jamaraadka tuuranaya cabdullahi ibnu zubayrna waxbuuba ka maqlo waxbuu ka wariyay waa taabici sahiira saa darteed way tawfiiqiyeen ibnu axmed iyo wadaadahoo dhan waxay dhaheen waa nin iqa saalix ulxadiid ah wax daciifiyey waxaa ka jira abulcarab fii kitaabi ducafaa ayuu ku daciifiyey asagu oo wuxuu yidhi ninkaasi waxba laga dhegaysan maaye buui waxba laga dhegaysan maayo maxaa yeelay kaana laa yuxibu caliya waman laa yuxibu الصaxaabata falaysa biiqaةi walaa karaama buuri saxaabada ninkaan jeclayn oon cali jeclayn cadli ma aha iqana ma aha diina laga dhegaysan maayo abulcarab fii kitaab ducafaa wadaadkii maalikiga ahaa xaggana muarikha muxadidka ah baa asagu sidaa yidhi intooda kale kulligood waxay isku ibn maciin axmed bn xambal nasaa'i ninka la odhan jiray abu xaatim araazi ibnu sacad cijli kulligood waxay marayaan inuu yahay nin iqa waa min rijaali muslim wاlbukhaari wa abi daawuud wاnasaa'i wاtirmidi wey cafwan abu daawud iyo nasaa iyo iyo muslim iyo bukhaari afartaa wey tirmidi ibn maaja riwaaya kuma laha wadaadko sidaas wey isxaaq ibnu suwayd alcadaw nin aad u xifdi badan oo caqli badan oo ayaam اlcarab aad u yaqaan xaggana shaaciroo zaahid ayuu ahaa aad loo jecel yahay laakiin aafadaasaa ku timid kaana yubqidu aw laa yuxibu aala beyti rasuuli illah cali ninkaa marka asagaa yaqaanaa akhra wuxuu la tegay laakiin hadda annagu riwaayadiisaan qabanayna asagoo nin lagu ladhay isxaaq bnu suwayd wkhaalid alxadaa can cabdiraxmaan bn abi bakrata waa taabici kabiir cabdiraxmaan asagu can abi bakrata radi allahu tacaala ana nabiy la sal slam qaala shahra ciidin laa yanqusan xuruufta abulcarab wuxu uhi waman laa yuxibu asaxaabata falaysa biiqatin walaa karaama warkaasuu isagu yidhi waa war aad u fiican laa yanqusaan laa yanqusaantaasi marka fii xadiidi khaalid waxaa ku jira shahra ciidin ramadaana wadulxija lafdiga khaalid alxada kuma jiro riwaayada isxaaq ibnu suwayd ibnu hubayrat alcadawi albasri macnaha marka laba biloodoo laba biloodoo ciideed isma dhimama nuqsaamaan macnaha laga wada aad baa laiskugu khilaafay ra'yiga ay mareen axmed xambal iyo abu cabdillaahi albukhaari fii saxiixihi iyo abubakr albazaar iyagu waxay dhaheen waxaa laga wadaa labadan bilood ee ramadaan iyo bisha carafe dulxijo sanad gudihii labaatan iyo sagaal kuma dhammaadaan konton iyo siddeed maalmood kuma dhammaadaan tan labaatan iyo noqoto takanla ay labaatan noqoto waxay noqonayaan konton iyo siddeed maalmood fii sana waaxida hal sana gudihii ramadaan hadduu noqdo bisha carafa soddon buuxay ku dhammaataa hadday carafa noqonayso labaatan iyo sagaalna ramadaan baa noqonaya soddon sanad gudihii in ramadaan iyo dulxiju carafaad u taqaanaan soomaaliya ay wada noqdaan labaatan iyo ma dhacdo halkaasay mareen bukhaari iyo abu cabdilaahi axmed xambal ashaybaani wa kadalika abubakr albazaar axmed bin cali muana waad garanaysa wadaaddaha halkaas ku dhufta rag ku taageersa abu jacfar aطaxaawi iyo wadaaddaha xooguu ishkaalkana waxay dhaheen annagaa aragnay ramadaan labaatan iyo sagaalah dulxijana ay noqotay labaatan iyo sagaal waxaa lagaga jawaabi karaa waa idinkii il aragiinna mooyeen xaqiiqa ma dhici karto labada bilood inay konton iyo sideed noqdaan innagu inaan aragtideennu bini aadam baa nays dama marto waa laga yaabaa laakiin xaqiiqatan cinda allahi subxaanaه wa tacaala shahraa ciidin laa yanqusaani min xayu اlcadad weeye wadaadda halkaasay mareen warraga waaweyn oo aima niman waxay leeyihiin shahraa ciidin laa yanqusaani min xayu اlfadl wاhawaab weeye tiraba shuqulkuma laha bisha ramadaan labaatan iyo sagaal baa ku dhammaatee waxaa laguu qorayaa ajirkii adoo soomay soddon maalmood dulxijo labaatan iyo sagaal baa ku dhammaatee ajirkaad ka helayso haddaad toonto iyo dad camal khayroo fara badan la timaado he waa bil dhammaystiran in cadadka loo celiyo iyo in hawaabka loo celiyo labada macnaha la ysku haya labadaa macnaa macnaha saddexaad iyo ma waa la sheegaa laakiin midka daahirka ah waa ra'yiga hore sharaaciidin laa yanqusaani min xay alcadad aw min xayu alfadl labadaa macnoun ba hadda loo badan yahay macno saddexaad iyo mid afraadba waa la sheega khaaabi iyo ay sheegaan ibn xibbaan baabu bayaan ana اdukhuula fi الsawmi yaxsulu biطuluuci اlfajri waana lahu alakla wغayrahu xata yadluca اlfajr wabayaan صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الsوم ودخول وقت صلاة الصبح وغayr ذلك wuxuu baab yahay in la caddeeyo ana dukhuula fi sawmi soom gelidiisu yaxsul wuxuu ku hirgalaa biuluuci اlfajr soomku wuxuu bilowdaa oogta labaad ee saadiqada oo dilaacda wa ana lahu اlakla ruuxu muslimka waxaa u ahaaday inuu wax cuno iyo wakhayrahu galmaba hadday tahay xataa yadluca alfajr habeenkii cunto iyo cabitaan iyo wixii markaaad u baahan tahay oo dhan baad la iman kartaa kuu bannaan ilaa oogtu ka dilaacayso maxaa wa beriga ama oogta dilaaceeda waxaa kaloo baab ku saabsan waa bayaan in la caddeeyo sifat اlfajr oogta tilmaanteeda uluuc fajriga laga hadlaayo tilmaantiisa aladii fajrkaasoo tatacalaqu ay ku xidhan tahay bihi اaxkaam axkaamta ay ku xidhan tahay min adukhuuli fi som iyo min adukhuuli fi som soom laguda galaa axkaamtii soomka ku xidhnayd fajrigay ku xidhan tahay iyo uluuca noociisu iyo fajriga laga hadlaya kee weeye in la tilmaama biladil loo keeno iyo wadukhuuli waqti salaati subxi waayri dali iyo wati inuu galo axkaamtu ka mid yahay soom baa ku xidhan uluucufajriga maxaa ku xidhan salaat sax baa ku xidhan racatay ilfajrigii baa ku xidhan axkaam badan baa ku xidhan min adukhuuli fi sawmi wadukhuuli waqti salaati subxi waayri dali iyo in kaleo axkaamti kaleba haddii nadar ku xidhnaayo haddii alaaq ku xidhnaaba dee axo badan baa ku xidhmaha iyo uluucufajriga xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadana cabdullahi bn idriis alawdi can xusayn bn cabdiraxmaan asulm can shacbiyi caamir can cadi bni xaatim aلطaa'i radi allahu tacaala canhu saxaabigan si ishkaalka looga baxo wuxuu islaamay sanadkii sagaalaad ee hijrada ama tobnaad waa mutaahir اlislaam waad ogtigi waadan buu islaamay aayaddan suuraة اlbaqarana mar horay soo degtay oo sanadkii labaad ee hijrada ah marka qaala wuxuu yidhi cadi bni xaatim lama naزlat markay soo degtay qowluhu tacaala wakuluu washrabuu xata yatabayan lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlأswadi min alfajri xataa cuna oo iska cabo oo wixii aan u bannaanaa habeen nin jooga u bannaana la imaada xataa yatabayan lakum ilaa uu idin caddaado idinku alkhayط اlabyadu liilanka ama miiqa cad oo laga wado waa beriga laga wado min alkhayط اlأswadi liilanka ama miiqa madow idinka caddaado ilaa ay labadaa miiq ama liilan kala baxaan cuntadiinni iyo cabitaankiina iska wato oo min alfajri ku bayaansan oo ah maxaa laga wadaa liilanka cad iyo midka madow midna waxaa laga wadaa bayaad الnahaar midna waxaa laga wadaa sawaad اleyl bayaad الnahaar waa alkhayط اlabyad alkhayd اlaswad waa maxay waa sawaad leyl habeenka mugdigiis marka min alfajr waxay u laabanaysaa alkhayd اlabyad khayd اlabyadka ayaa laga wadaa dilaaca salaadii waa berigaa looga jeedaa qaala lahu cadi bnu wuxuu yidhi markay aayaddaa soo degtay soo degtay hadda waxaa ishkaal u qaadanaysaan saxaabiga waa dambuba islaamay ayadduna waa horay soo degtay muxuu cadiyi u leeyay markay soo degtay wuxuu u markay soo degtay anuguna laygu dulqriyon ogaada wey ila waa dambuu islaam markuu isla nabi maxamedow hadda diinkay bar markaas nabigu salaadiibuu baray oo sakadiibuu baray oo soomkiibuu baro oo ku yidhi iska cun habeenkii ilaa uu kaaga caddaado alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad aayadduu nabigu ugu akhriyey marka aayaddu min xay altaطbiiq iyo alcamal biha cinda cadiyi xilligaa uu maqlay bay u taagantaha asagu lanna mukalafku khitaabka samciga wuxuu qabtaa bilbuluqi aw ilimkaani min albuluqi ilay min atamakun min albuluqi ilay idan taasuu u jeedaa ma aha nusuulkii hore kama hadlaayo qaala low cadi bni xaatim ba wuxuu kuhi ya rasul rasuulku ilaahayow innii ajcalu mudduu sidaa ku dhaqmahayey wuxuu u qaatay khaydka abyadka iyo khaydka aswadka in laga wado laba hogaan iyo laba xadhigoo caadi ah oo midna madow yahay midna cad yahay hogaan madow buu soo qaaday mid cad barkintuu dhigtaa agtihiisa meeshuu jiifo wuu fiiriyaa cunadiisu iska wada markay labadoo indhuhu kala soocaan ayuu dhahaa waagu waa baryo joojiyaa oo soonkana bilaaba ila waagoo baryo baadan laba xadhig adoo guri mugda ku jira aadan kala saari karin inuu waagu berigiisu iftiinku daaqadaha kaaga soo daataa mooyee waxaa weeye hawshaagu hawl weyn waadabuu nabigu yid nabi allow wuxuu anigu haddee wasaa hawshaad i ku dhaqmaa waxaanan sameeyaa laba hoggaan baa meesha ii yaalla ka hadlaya saxaabigu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii ajcalu waxaan geliyaa taxta wisaadati barkinteeda hoosteeda ciqaalayn laba hogan ama laba xadhig baan geliyaa ama laba dabar ciqaalan abyada wa ciqaalan aswada dabar iyo seeta cad baan geliyaa acrif اleyla min الnahaar saan ogu garto buu habeenkii maalinka u kala garto arifu leyla min الnahaar ay liyacrif aleyla min الnahaar wy saan habeenkii maalin u kala soco faqaala rasuul nabigu wuxu uhi sal slam ina wisaadataka mar hadday sidaa tahay barkintaadu la caridun weyweyntu waa ballaadhanta barkintaadi haddayba habeen iyo maalin qarinayso ama waa berya sacba laguma qaryaa la odhan jiray ayba ay asturayso barkin aad iyo aad u weyn bad haysataaba nabigu alayh isalaatu wasalaam ina wisaadataka barkintaadu la cariidun way ballaadhan tahay mar hadday qarisay waagii berigiisi waa berya sacba laguma qariyo wey saxaabiga wuxu isku day inuu ku qariyo xadhig xadhigku ku qaranaya inamaa huwa khaydka laga wado alkhayd اlأswad waxaa weeye sawaad اleyl khayd abyadkuna waa bayaad nahaar waxaa laga wado khuyuudan laguu sheegay midna waa maxay waa sawaad leyl habeenka mugdigiisa midna waxaa weeye maalinka iftiinkiisii iyo ilayskiisa macnaha saxa ah ayaa saxan in la nabigu wuxuu u saxaabiga xoogow dabaalnimo u qarinaya iyo maangaabnimo u qarinaya ina qafaaka lacariid iyo ina qafaaka la dakhmun iyo nslcaaridnu nabigu wuxuu u jeedaa sidaa maxsuuska caadiga ah. qadaad iyo jeege iyo barkin iyo xadhig laguma qarin karo waa berigiisa weeye ee cadiyi uma qarin nabigu doqonnimo uma qarinayo isagu wuxuu ku xambaaray daahirkii nasku ku xambaaray khayduulabyad iyo khaydulaswad mafhuumkaasna bacdulcarab baa isticmaali jiray fii luqati qi'a kumaba jirinba agtoodu khaydulaswad waa maxay waan liilan iyo hogaanayn xadhig madowey mafhuumkan in habeenkii loo isticmaalo khayd aswad maalinka iftiinkiisa markuu salka ka dilacan la yidhaahdo khayd abyad ah waa min luqaati ahlxijaaz luqadii reer xijaaz weeye iyo wixii ku agaarka ah qur-aanku inamaa nazala biluqati quraysh marka saxaabigu wax lagu canaanta ma laha luqatu qowmihi ma aha muxuu ku xambaaray calaa ma huwa macruufun cinda ahlihi nabigu wuxuu u tala saartay wuu caddayn lahaay inuu fahmaayo maadaama inuu ogaas yahay caraboo dhan uu oday u ahaa warkana ka warqabo nabigu wuxuu yidhi ninkii garanaya carruurta yar ree ansaar baaba garanaysee seecaddii oga hoos baxaysa nabigu ittakala calaa fahmihi saxaabigu ittakala calaa luqati qowmihi wax marka uu ma jiro zamakshari ee wadaaddo kitaabka sharxay baa saxaabigu waxay nabigu u qaranhayaa jeega weynaata macnaa waa maxay waad iska foofta caran baa tahay halkaasay la aadeen khata weeye maqaamu saxaaba howlahaas laguma degdego wax nasoo ku yimidna ma jiro xadaثna cubayd الlah بn cmر الqwاrيrي qال xadaثna فuday بن سulayman النmayri xadaثna abu xaazim wasmuhu slm بn dinar alacraj waad garanaysaan abu xaazim markuu dabadhuc abu hurayra uu arday u yahay yaa alashjaci uu yahay ama ninkan waa slm salmaan alashjaci waa abu hurayra yarwi canhu kaiira xadana sa ibnu sacad qaala wuxuu uhi saxaabiga ansaariga lama nazla hadi اlaaya aayaddan markay soo degto wakuluu washrabuu cuna oo caba oo iska suxuurta xataa yatabayan lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi qaala wuxuu uhi saxaabigu kana الrajulu ay mina ninka naga mida wuxuu ahaa yaahudu kii qaada khayطan abyada liilan ama miiq cad buu qaadahaya wakhayطan aswada qadiyadda cadiy inuu ka xikaayonayo oo marka uu asturayo inuu saxaabi kaleba ay ku dhacdo waa dhici karta fayaakulu waa iska suxuuran jiray xataa yastabiinahuma ilaa uu kala sooco kala cadaysto xarigii madoobaa iyo kii hogaankii cadda xataa anzala ilahu rabbi soo dejiyey min alfajri fabayana dalika rabbi waa caddeeyey marka waay kala dambeeyey nusuulka aayadda inteeda kale iyo iyo min alfajri kelimada ah gadaal bay jirta maxaa yeelay taakhiiru اlbayaan ilaa waqti اlxaaja waa bannaan yahay sida raajixa laakiin can waqti اlxaaja ayaan bannaanayn waqt اlxaaja wuxuu muuqday marka ay dadku qaarkeed khalad ka fahmeen min alkhayd اlaswadi iyo khayd abyad khalad ka fahmeen baa marka min alfajri la keenay inta ku horaysay xaaja ma jirin waxaa la moodayey luqada la yaqaano la isticmaalay ahayde in dadku ay fahmayaan ayb xadaanii muxamed ibnu sahl ibn caskar atamimi wa abubakr ibnu isxaaq asakani muxamed ba magaciisa la yidhahda waa taqaanaan qaalaa labada awada waxay yidhaahdeen xadaanaa ibn abi maryam awowgiisii saddexaad in loo tiiriy wa saciid ibn اlxakam ibn muxamed ibn sa ibn abi maryam baa la yidhahda marka ibn abi maryam baa laska odhan wadaadkaas ahbarana abu hasaan wasmuhu muxamed muطarif xadaanii abu xaasim slm ibnu dinaar can sal ibnu sacad radi allahu tacala canhu qaal lama naزlat hadi اlaaya aayaddan markay soo degto wakuluu washrabuu cuna oo cabo suxuurta xataa yatabayana ilaa uu idin cadada lakum idinka alkhayط اlabyadu waaga berigiisu idinka caddaado min alkhayd اlaswadi habeenkii tegidiisa qaala fakana الrajulu ninku wuxuu ahaa ida araada sawma markuu damco inuu soomo rabata axadun midkood baa xidhi jiray fii rijlayhi lagood buu ku kala xidhahaya alkhay alaswad wاlkhay اlabyada xadhig cad ama liilan cad iyo liilan madow falaa yazaalu kama zuula ma daynaya yakul inuu cunayo oo yashrab wax cabbaayo xataa yatabayana lahu ilaa uu u caddaado riyuhumaa muuqaalkoodii riyuhumaaba haddaan ii dhigan axsanu asaatan wa ri'ya so qur-aanka maydan ku arag mandaran aw lownan aw ziyan ra'yigu kaasaa la yidhahdaa xataa yatabayana ilaa u cada lahu ninkii labada liilan ku kala xidha lugaha riyu ri'yuumaa muuqaalkoodii midabkoodii oo loonka waa lagu fasiraa ama bartoodii iyo muuqaalkoodii faanzla allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey bacda dalika marka ishkaalka u yimid min alfajri khaydu abyadka waxaa laga wadaa min alfajri oo oogta iyo waaga berigiisa ee maaha xadhig iyo hogaan iyo seeta iyo dawar midna maaha facalimuu ogaadeen inamaa yacni inuu nabigu ujeedo cafwan ilahay u jeedo inamaa yacni bidalika alleyla wاnnahaar rabbi inuu ka wado habeen iyo maalin ilaa ay ka kala baxahayaan habeen marka muxuu ku dhammaadaa طuluuc اlfajri maalinna muxuu ka bilowdaa fii xaqi الsaa'imi طuluuc اlfajr xadaثna yaxya bnu yaxya maxamed bn raafic cafwan maxamed bn rumx ibn haajir albasri almisri cafan qaala ahbarana ley bnu sacad xadana qutaybat bnu saciid xadana ley bn shaab zuur can salim bn cabdilah can cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma can rasuuli lah sal lay slam annahu qaal ina bilaalan yuadinu bileylin halka marka waxaa bilowd asaguna in nabigu laba muadin uu lahaa salaada fajar ramadaan buu gooni ku ahaayo salaada fajaroo dhan baa lahayd ba labada waa laisku haya waxaan loo badan yahay adiladu ay tusahayaan ramadaan inaysan gooni ku ahayn fajarku uu lahaa laba mu'adin aadaan hore iyo aadaan dambe uu lahaa sida haddaba aad yeeshaan ina bilaalan ibnu rabaax yu'adinu bileylin habeennimu aadaama fakuluu washrabuu suxuurta oo biyihiinna cabba xataa tasmacu ilaa aad maqashaan ta'diina bni ummi maktuub um muktum wiilkeedii aadaankiisa inaad maqashaan cabdullaahina waa la yidhahdaa oo nabiga u bixiya camrina waa la yidhahdaa waxaa kaloo ku jira xadiidka in hooyada lagu aanayn karo lagu nisbayn karo haddaan wax xumaanayo durud aan laga wadin haddaan durid laga wadin saxaabiguna dagaalkii beder kadib buu indha beelay wixii ka hor inuu indha qabay baa raajix waagii dambena qaadisiya markii la furanayo ciraaq raggii duulayay halgamay baa asagoo indhoola halkaasi ku shiiday baa loo badanya wadaadana waa dambuu dhintay uba dhaawacma wuu soo laabtay bay sheegaan idan in sunnada waxaa weeye salaadda fajar laba mu'adin loo sameeyo mu'adin xilli hore aadaamo oo ummadda toosiya iyo mu'adin salaadda inay gasho ummadda u sheego aadaanka dambe taqaanaan hadda aad shanta la aadaamo xadadnii xarmalatu bnu yaxya ahbarana bn wahmi cabdullah ahbarana yunis yacni ibn yaziid alayli can ibni shaab azuuri can sayn bn cabdillaah can cabdللahi بni cmr radي اllahu tacalى canهuma qaal samictu rasuul اllahi sal slam yquul ina bilaalan bilaal bn rabax yuadinu wuxuu aadaamaa bileylin habeennimuu aadaaba xilli aan la gaadhin salaaddii subax aan la gaadhin oo waagi uusan baryin fakuluu suxuurta oo washrabuu caba wixii aad cunaysaan xataa tasmacu ila aad maqashaan muslimiinay aadaana bni ummi maktuub aadaankii in um maktum cabdulaahi ama camr ah ayb saxaabiga ilaa uu aadaamo karaamaatii ka mid ahaa daqiiq buu ahaa isagoon indha lahayn waxba arkaynin inuu seereeyo uu gafo naadir bay ahayd isagoon loo sheegin inta badan marmarna nimanka la jooga dhihi jira cabdulaahi waa saada waadilacdo ku dhufo dadka muslimiinta la joogaa dhihi jiray laakiin mararka qaarkood wuxuu u badnaa in waxba loo sheegin wamaca daalika uu asiibo xilliguu gabalku dhacay buu garanaya xilliguu tukaday intuu salaatuleyl tukaday dadkiina iska qulqulahaye xilligu gabal dhacay xilli waabir aan la soconin ee uun saacadii wax la fiiriya ku mashquulsan maahayn dadku waxbaa u qiyaasnaa remiguna way yaqaana hadda xilligay guurahayaan xilligay nasanayaan oogtooda xilligay boodahayaan meeshu u socda xilliguu tagayuu yaqaanaa meeshuu u socda xilliguu tegi ninka remigu garanay meel heblo maanta duhurkii baan tegayaabuu kuleeyay wuunu tegahaya haddaan dhib kale ku dhicin waxoo dhan baa u qiyaasan laakiin baalaan baa idinka idin rogay sooma xaadana numayrin qaala xadana abi iyo jiirhaan kuwa niman weligii laba derbi u dhexeeya goormuu adduunba arkahaya xirkaasoo xidiga inaan arag baaba laga yaabaa wax kale maxaad ka sheegi xaadana abi aabbiheda waa cabdullah wiilkuna waa moxamed xadaثna cubaydiلlaah bn cumar alcumari can naaficin can ibni cumara radi اllahu tacala canهuma qaal kaana lirasuuli الlah rasuulka ilahi waxaa u ahaa muadinaani saddex muadin buu nabigu lahaa fii salaatin waaxida oo fii masjidin waaxidin lam yasixa ama haddii loo jeedo saddex muadin buu lahaa laba madiino joogtay iyo saxaabi maka jooga sax wey maka abu maxduura ka adimi jira isagu kan lrasul s sm muadinaan laba muadin baa nabigu u lahaa bilaalu wabn um maktuum alacma bilaal iyo wadaadkii dhoolahaaye asagu ina umm maktuum ahaa waa nin qurashi asaguna qurashi ah wey faqaala rasul sl sm ina bilaalan yuadinu bilaylin bilaal habeennimu aadaamayaa idan waa ihaamkasuna meesha ka saaraya in dadka qaarkood suxuurta bay ka tagaan ama ay u qaasaan saladda inay dilaacday buu nabigu kala baraya war bilaal aadaankiisu xilli horo buu aadaamaa oo inaad heraabataan soo kacdaan witirka tukataan ninka wuxuu dhimaana habeeyaa loogu talagalay aadaanka dambana salaadda inay gashaan laydinku midna waa laydinku toosin midna salaaddaa laydinku sheegay inay gashay kala fahma fakuluu washrabuu xataa yuadina ilaa uu aadaamo ibnu um walam yakun baynahuma walam yakun baynahuma cubaydillaah yaa odhanaya riwaayadiisa can naaficin walam yakun ma ahayn baynahuma ay bayna aadaani bilaal wa aadaani bni ummi maktuum ilaa an yanzila inuu soo dego haadaa bilaal uu soo dego minaaradda ka soo dego ama guri dheer ku aadaamayo uu ka soo dego wayarqa hada kana uu koro way isdamari jireen yacni way isu dhowaayeen wey aadaanka bilaal iyo midka cabdullaahi maktuum waa isa saaraayen wax yar baa u konton aayad in laga akhriya ama lixdan ayadood nimay suxuur diyaar u tahay inuu ka boobsiyaa u dhexaysa ma kala fogeyn qadiyaddan marka waxay baabi'inaysaa madhabka ayagii shaaficiga ahaa iyo nawowi kutubtiisa hawshuu raajixi jiray oo odhan jiray waxaa weeye habeenka niskiisa dambaba haddii la gaadho habeenka hadduu kala badhmaba nisfu leyl lix saace hore hadday tagtaba aadaanka salaadda fajar waa fasaxanya kowda habeennimo labada saddexdaa lagu dhufan kara marka hawshaasi meesha waa maxay lam yakun baynahuma ila an yanzila hada wayarqa hada hamsiina aaya konton aayadood oo tartiib loo akhrinhayo waxaa lagu akhriyaa labaatan daqiiqo ama han daqiiqo nimankiinan uh, qur-aanka bobsiiye juski dhannaa ku akrinay kama hadlaayo ka asagu akhris ma ahe waa xisaabo kale ya lam ykun baynahuma maaha ila an yanzila hada wayara hada xabn xajar ciluu tilmaamaa riwaadan wuxuu leeyahy xadiidka cubaydillaah min ariiqi ibni cumar kuma imanin lafdigan ee xadiidka cubaydillaah canilqaasim buu ku yimid cubaydillaahi baa meesha laba sheekh ku leh iyo laba saaxib wax ka waranaya cubaydillaahi can naafic can ibni cumar iyo cubaydilah can ilqaasim muxamed can caaisha radi allahu taala an rasul sal slam lafdigaani uu muslim ku keenay buu xaafidku yidhaahdaa fii riwaayati cubaydillaahi can naafici can can rasuulilah uu ku keenay kuma imanina wuxuu ku yimid xadiiu cubaydillahi can ilqaasim can caaisha sidaas xaafidku sheega laakiin hadda uun ma helin xaafidka hawshuu sheega wax u maraati kacaay waxadaana ibnu mayr قال xadثna أbي xadثna عubayd الlah xadثna اqاsim cubayd الlah بن cmر can naafici can ibn cumr waad soo marteen haddana waa cubayd الlah can اqاsim بn mحamed بn abubakr can caiشha radي الlah taعala an النبي bimilihi ay bimili xadiiث ibn cumar marka lafdigii xadiidka ibn cumar buu ku ixaaleeyey muslim xadiidka caaئiشha radي الlah taعalى canه وxadثna abubakr بn abi shaybta qal xadثna abu usamةa xamaad xadana isxaaq bn ibrahim alxandli ahbarna cabda bn sulayman alkilaabi xadana muan xadana xamaad mascadat atamiimi kulluhum wadaadaha abu usaame iyo cabde iyo wadaadkan dambe xamaad ah kulluhum can cubaydillaah bilisnaadayni kilayhima labadii sanadba labadoodiibuu ku wariyey cubaydillaahi can naaficin can ibni cumar waad soo marteen iyo cubaydillaahi can ilqaasim can caaisha can rasuuli labadii sanad ba saasay oga qaatay jamaacadaani cubaydila xadidkay ka qaateen bilisnaadayni macan ay bilxadiiayn labada xadii haddaad maraysay ee ku dul wareegaya cubaydillah fadakaruu jamaacadu waxay sheegeen naxwa xadiid ibni numayr jamaacadaani waxay wariyeen xadiidkii cabdullah ibn numayr can cubaydilah oo kaley wariyeen weeye ayb xagga lafdigu u jeedaa xadana zo bn xarbin qaal xadana ismaaciil bn ibrahim bn culey can sulayman ataymi sulaman tarkhan ataymi can abi cumaan annahdi cabdiraxmaan mallin baa la yidhaha mullin iyo millinba waa la mualamiin baa la sheegaa wadaad qadiim waxaa weeye taabici kabiira mukhadara can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaal qala rasul sal lay slam laa yamnacanna axada minkum yuusan u diidin ka reebin axad idinka mida aadaanu bilaalin bilaal aadaankiisu min suxuuri suxuurtiisi nabigu wuxuu ihi alayh salaat wasalaam bilaal aadaankii suxuurtuusan diidin iska suxuurta maxaa aadaan bilaal habeenni buu aadaamaa la yamnacanna axada minkum ay laa yamnacanna aadaanu bilaalin axada minkum min suxuuri saasuu iskugu xidhan yaha markaad isku tartiibinaysaan aw qaal ama nabigu wuxuu yidhi nidaau bilaal bilaal dhawaqiisa min suxuuri fainahu bilaal yu'adinu wuxuu aadaamaa aw yunaadii wuxuu dhawaaqaa bilen habeennimu dhawaaqaa liyarjica su u laabto qaa'imukum kiini taagnaa salaatuleyl u taagnaa gacaawo dhan yimid ama hawl meel kale ku tukanay suu guriga ugu laabto u suxuurto soo nasto wayuuqida uu toosiya naa'imakum kiini jiifayna uu salaadda u toosiyo in salaadda lidiin toosiyo kii soo jeedayna uu guriga ku laabto suxuurto ayaa loogu talagalay wa qaala wuxuu ihi laysa an yaquula hakada whakada wasawaba yadahu warafacaha xataa yaquula hakada wafaraja bayna isbacayhi yani nabigu hadda wuxuu tilmaamaya bilaabay muslimiin soo sida u dilaaco oogta saadiqa iyo oogta fajarkaadibka u taqaanaan oogta aan runta ahayn iyo midda asay kale yihiin waqaal nab laysa ma ahaanin laysa alfajru saadiqu wey oogta dhabta ama mida salaada ay ku xidhan tahay soomkan uu ku waajibo cuntana ay ku xaaraan noqoto ma an yaquula inuu yidhaahdo hakada wahaakada inuu kor aado ogbeenaadka kor bay aaddaa saas iftiin baa dhulka ka soo kici hoos saas u baxaya dab in meel laga shidaad muda iftiin kor toosh loogu qabtay wa sawaba wuxuu hoos u dhiga nabigu yadow gacantiisii buu fuuray sawaba ay khafadow hoos intuu nabigu gey yuusaa gacanta yidhi mid saa noqonhaya maaha wa rafaca kor buuna u qaaday nabigu intuu gacanta sidaa yidhi yidhi ogtu midda sidaa u dilaacaysa kor aadaysa ma aha xataa yaquula ilaa ogtu ay tidhaahdo hakadaa sidaa ay tidhaahdo ay ballaadhato ay faafto wafaraja bayna asaabici isbacahi saa u kala baxdo fajru saadiq waa taqaanaan guntu ka dilaacaya iftiinkiisu markaas u ballaadhanaya laakiin kan waxaa weeye saasuu kacaya toosh kor loo qabtaad moodaysa saasuu kala duwan yihi wafaraja nabi wuxuu kala geeyey bayna isbaci farihiisiibuu kala qaado oo sidaasuu u kala qaado oo inuu saa u ballaadho intishaar waa inuu sameeyo tawasuc iyo imtidaad waa inuu sameeyo midka kor aadahayo waa oogbeenaad weeye oogta dhabta ana way ballaadhataa nabigu intaasuu tilmaamaya yaquula yafcaluun bay ka dhiganta waxadaanaa ibnu mayrin qaala xadaanaa abu khaalid yacni اlaxmar sulaym bn xayaan baa magaciisa la yidhaahda can sulaym bn tarkhan ataymi bihada isnaadi hayr hase yeeshe anahu qaala abu khaalid alaxmar wuxuu yidhi isagaa ismaaciil bn ibrahim mutaabacaynayee ina alfajra oogta dhabtaa oogtu ma aha ogta dhabtaa maaha ina alfajr oogta dhabta ee salaaddu ay ku xidhan tahay maaha laysa aladii yaquulu haakada ma aha midka yidhaahda kor u kacee sidaa yidhaahda wa jamaca asaabicahu fariisu nabigu urursho kulmiyey uma nakasa markaasuu foorsi ilard midka sidaa u dheeraada ama saa yidhaahda ma ah walaakin alfajr saadiq waa aladii midka yaquulu haakada sidaa yidhaahdee balaadhe baaha wadaca nabigu wuxuu saaray almusabixata farmurugsatada ama midan subxaanlaysa towxiidsata cala musabixati farta kaluu saaray sidaasu iskugu qabtama sidaasuu yidhi wamadda yadayhi gacmiisna waa taagay nabigu sidaas midka saa u ballaadho wey midka saa u kala baxa wey ee midka kor u kacay sidaa u dhaca ma ah waxaadana abubakr abi shaybata xadana muctaminu sulaymaan hadda ninka arkay ku xidhantay ninuuna saacad weligiis kaga sooma jirin wax fiiriyo uun aadmaadan iska daba taagan goormuu fajar baa saa u kaca iyo mid baa sidaa yidhahda fahmahaya waxaaso dhan waxay u yihiin banu sheekabay u yihiin xadana muctam bn sulaymaan waxadana isxaaq bn ibrahim ahbarana jariir yacni ibn cabdilxamiid adabi walmuctam bn sulaymaan kilaahuma labadaa waa jariir iyo muctamir can sulayman tarkhan ataymi oo dee muctamir aabihii ah bihada isnaad sanadka hadda aad soo marteen sulaymaan oad soo marteen sanadkiisii oo can abi cumaan nahdi can ibni mascuudin radi allahu tacala canh waintaha wuxuu ku dhammaaday xadiiu lmuctamir cinda qowlihi yunabihu naaimakum wayarjicu qaaimakum yarjica hadda idinku waxaad u qadanaysaa inay tahay rubaaci ulaaigan bay ku timaada haddii afan ay mutacadidtay de laasimtan u wadaa saan bay ahayn yarjicu way la akhrin maayo arjaca la dhihi maayo waa rajacada hadday laaim tahay hadday mutacadi tahay mafcuul gudbaysaba halkaan bay taagnaanaysa yunadu wuxuu baraarujinayaa wuxuu baraarujinayaa naa'imakum kiini jiifay buu toosinayaa aadaanka bilaal wayarjicu wuxuu celinayaa wayarjicu wayarjicu wayurjicu meelahay qoran tahay maa khaطa'u soo hadda idima sheegayna mutacadiga laasimkooda waa isku mid mutacadida laasimkeedu sida luqada fasiixa waa isku mid wayarjicu wuxuu celinayaa qaa'imakum kiini tukana wuu celinaya waa bilaal adaanka bilaal wuxuu toosinayaa ka jiifa wuxuuna celinayaa gurigiisu ku celinayaa kii taagnaa horaanna waxaad soo marteen liyarjica qaa'imukum baad soo marteen isagoo marka faacil loo tiriyo laasim ah haddana waxaad maraysa isagoo mutacadida isku siino ku socda dhib ma laha wa qaala isxaaq wuxuu yidhi qaala jariir fii xadiiihi asagu walaysa ma ahaanin fajri saadiqa an yaquula haakada walaakin fajru saadiq waxaa weye yaquulu haakada sidaas u baaha yacni alfajr asaadiq wa huwa almuctaridu walaysa bilmustaiil fajriga saadiqa ee dhabta waxaa weeye huwa almuctarid waa midka isgudba oo midka ballaadhe sidaa u faafa walaysa ma ahaanin bilmustaiili midka sidaa u istaage isqotonsho ma aha xadaثna شhay بن فaruq الxabaطi qaal xadaثna cabdالwاriث بن سacيid can cabdالlahi بن sawad الqushayri cabdالlahi بن sawada بn xandalة الqushayri xadaثanii waalidi aabbahay baa ii tabiyey أnhu samica samr بn jundub الfasari yaquul radي الlahu tacalى can samictu muxamada salى الlaه alيه wsلم nebi mxamed baan yaquul isagoo leh laa yaguranna أxadakum midkiiusan kadinin suxuurta u diidin nidaau bilaalin min asuxuur laa yaquranna axadakum midkiinuusan kadinin uusan ka kadinin oon ka dhakrin nidaau bilaal bilaal aadaankiisu min asuxuuri suxuurtiisii iyo hawlihiisi bilaal habeennimuu aadaamaayo hawlihiina wata wey walaa haada albayaadu oogtan cadee kacaysa kor aadaysana yaysan suxuurta idiin diidin xataa yastaiira ilaa uu baaho uu ballaadho ay xataa yantashiraw ilaa uu baaho oo ballaadho وxadثna زهير بن xرب قال xadثna إسماعيل بن عuلية xadثني cبدالله بن سواد عن أبيه عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله تعالى عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلiه وسلم لا يغuرنكم آذان بiلاal yuusan idinkadinin aadaanka bilaal walaa hada lbayaad oogtan cad een salaad ku xidhnayn licumuudi الصubxi uba tiirkiisii ubaxa tiirkiisii buu nabigu ka wadaa hadalbayaad tiirka cada kor u istaaga ee subaxi uu ku xigo ayuu oogta hore ayuu nabigu u jeedaayuu ku yidhi xataa yastaiira ilaa uu balladho baaho hakadaa sidaa u baaho oogtu ay sidaa u fido meeshii waa beriguna uu caddaado guduudkuna soo baxo baalan kor u booda hayaed moodo sayntiyeyda laba badanabu baa lagu matalaa axaadiia qaarkood ku mataleen ku tusaaleeyey وxadثnي أbu الرaبيع الزهراني واسمه سليم بن داوud subaabka ma gaari karo inta waa iska garanaysaan قال xadثna حmاad yعن بن زيد بن درهم البsري xadثna cبدالله بن سواد القشيري عن أبيه عن سمن جندب قال قال رsuل اه صل ل سلم laa yغuرنكم yuusan idinka kadinin oo idin diidin idinka duubsanna min saxuurikum suxuurtiinni aadaanu bilaal bilaal aadaankiisa walaa bayaad اlufuqi jihada iyo aagga caddaantiisu uu caddaanayo almustatiilu kor u dheeraanaya hakadaa kor u istaagaya xataa yastatira ilaa u isbaahiyo o isballaadhiyo hakadaa sidaas isu ballaadhsho waxaakaahu xamaad xamaad baa hawshaa ku matalay biyadahi gacantii labadiisii gacmood qaala wuxuuna yidhi yacni muctaridan yastatiira hakada wuxuu ka wadaa markuu isgudbo isballaarsho markaasuu waagu bariyey oogtan kor isu qutuminaysa waa berigii ma aha xadaana cubaydاllahi bn mucaadin qaala xadaana abi xadaana shucb xajaaj can sawaada haddaad suma sawaada oo abihi wax ka waranaya hadda laakiin wuxuu ka waranayaa aabbihin buu ka waranayaa weli samuroo toos uga qadanaya hadda can sawaada اlqushayri qaala samictu samura mise horaanba toos buu samuro uga qadanaya wiilka cabdullaahi ahaa odaygaa sawaada ah cafwan qaala samictu samura maqay yaquulu asagoo woo yakhtubu asagoo khudbaynaya yuxadiثu can الnabiy waxaan maqlay aniga sawaadaa ibnu xandalata alqushayri sawaad ibnu xandalata alqushayri waxaan maqlay buu ihi samuro oo amiiroo khudbaynay nabigana xadiidka ka tabinaya calayhi الsalaaة wasalaam wuxuuna sheegay nabigu inuu yidhi laa yaqurannakum nidaau bilaal bilaal aadaankiisa yuusan idinkadinin oo idiin diidin suxuurtiinni walaa hada albayaadu iftiinkan caday soo boodee kor u istaagan yuusan idiin diidin eh, suxuurtiinni xataa yabdu'a alfajru oogta dhabta ah ilaa ay muuqatoy aw qalam nabigu wuxuu yidhi xataa yanfajira ilaa uu dilaaco alfajru oogta dhabta ah ay dilaacdo waxadaanaahu ibn muana qaala xadaana abu أخbarna شhucb الxajaaج أخbarnii سawاadة ibn xandلة الqushayri qaala samictu samr bn jundub yaquulu qaala rasul اله صل sلم fadakara hada xadiidka hadduu sheegay xunan u keenay intaa mutaabacadan sawaadoo loo abtiriyey sawaad ibnu xandala la yidhi intaasuu u soo celiyey ilmaaya samaacu inta hore waa ku jira allah subxana wa taعala aclam habeen dambe cashirku ma jiro in sha allah